bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaءi والmursalيin nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا allahuma climna ma ynfacuna وانfacna bma clamtna allahuma ina nasأlka اlfiqh fi الdin rbi شhrx lii صdrي وysr lii أmri wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي kitaabkan insha allahu tacala saaka aan bilaabi doono waa kitaabkii saddexaad ee silsiladii usulu fiqiga ahayd kitaabka aan bilaabaynana cawaankiisu waxaa weeye alkhulaasa fi usuuli اlfiqh waxaa iskale doctor maxamed xasan hiito xafidahu اllah intaynan kitaabka guda gelin muqadimada mualifka waxaan wax yar ka taaban doonaa insha allahu tacaala mualifka kitaabkan qoray dalabu cilmigiisii iyo shuyuukhdiisii iyo mualafaadkiisii wax ka mid ah sheekha kitaabka iskale waxaa weeye asheekh adictor moxamed xasan hiito waa sheekh usuuli ah yani wuxuu ku takhasusay usuuli fiqiga xagga madhabkana waa shaafici shaaficiyu lmadhab weeyaan wuxuu ku dhashay suuriya sanadii iyo labaiyo lixdankii hijrada ee waafaqsanayd iyo afartankii miilaadiga haddaba markii hijriga lagu xisaabiyo sheekhu waa labaiyo siddeean jir sheekhu waa caalim ku takhasusay cilmiga usuulu fiqiga iyo culum kale oo culumta shareecada ka ah sida fiqiga iyo xadiidka iyo tafsiirka intaaba wuxuu ku dhigtay jaamic alashar jaamic alashar waayahay ee masar ku yaalla sheekhu wuxuu ka soo jeedaa qoys ahaan caa'ilada loo yaqaana hito caa'iladanna waxaa lagu yaqaanaa alihtimaam bilcilm yani waxay ku yihiin culumta diiniga inay daneeyaan sheekha rixlada uu u safray dalabucilmiga ayaan wax ka sheegi doonaa cibar baa ku jirta runtii waxyaaba lagu cibro qaato iyo caqabaad soo waajahay markii cilmigan uu dalbayay labadiisa waalid sheekhu waxay ku dadaali jireen inay wax baraan wuxuu sheekhu uu e, galay almadrasa alibtidaa'iya dugsi hoose dabeetna dugsi dhex galay dabeetna dugsi sare ayuu markaa e, oo la madrasatu jawdat alhaashimi aلthanawiya taasuu dhammeeyey weliba tafawuq ayuu kaga baxay wuxuuna jeclaa sheekhu inuu almaniya jarmalka inuu safro si uu barto cilmiga sawaariikhda iyo dayax gacmeedka maxaa yeele marka hore cilmiga uu sheekhu uu rabay inuu barto wuxuu cilmi naadi ah laakiin niyadaasi waxaa isbedeshay markii uu ku jiray galaaskii kow iyo ayuu isbedelay markaa wuxuu u jihaystay inuu barto culum hareecada rabadii marka hor jecla culumta maadiga way isbedeshay wuxuu markii dambe uu niyeystay inuu barto culumta shareecada marka wuxuu u sheegay ehelkiisa inuu rabo inuu aado jaamic alazhar ashariif laakiin aabbihii ba arrintaa ka soo horjeedsaday oo si adag u diiday inuu culumta shareecada barto wuxuu aabbihii aaminsanaa hadduu culumta shareecada uu barto wadaad uu noqdo inuu wuxuu ku shaqaysta hadhow waayo oo oo ku noolaan doono sadaqo iyo hadiyade iyo wax noocaas ku noolaan doono marka dadka caamadan had jeer waxay aaminsan yihiin culumta shareecada in waxba aan lagu helin risqina ilaahi subxaana wa tacaala baa bixiya imise culummo ahoo akhniyaha jira imise culumta maadiga bartay oo fuqaraha jira marka risqiga kuma xidhno qofku wax mu baranayee arsaaqdu qofka way qoranta isagoo uur hooyadii ku jira ayay qoranta wuxuu doono barto ama maadi ha barto ama shareeco barto risqigiisu wuu qoran yahay laa yaziid walaa yanqus waaya laakiin sheekhu wuxuu ku adkaystay inuu ashar u safro go-aan adag buu sheekhu lahaa marka wuxuu yidhi haddii cumrigayga maalin ka harsanta waxaan ku dhiman lahaa ashar ashar waxay markaas yani xarunta cilmiga loo laga dalbo xurumaha u waaweyn yani xarumaha cilmiga ee caalam alislami xarunta ugu weyn baahayd culummadu iyo iskugu tageen iyo ahlucilmigu aabbihiiba marka u diiday inuu ashar u safro oo uu culum shareecada soo barto marka waxay ku kaliftay markii uu dugsi sare dhammeeyey inuu iska qoro kuliyat shariica bijaamicat dimashq jaamicat dimashq ayuu markaa kuliyat shariica galay muusan jecleen jaamicat dimashq wuxuu rabay ashar aabbihii laakiin markuu ogaaday inuu maaragtay jaamicat dimashq uu galay kuliyad shariica ayu arrintaa ka soo horjeesaday aabihi wuxuu ku qasbay in uu dib uga noqdo dabeetana wuxuu iska qoray qismu geologia oo kuliyat alaadaab yani waa cilmiga ku takhasusay arlada iyo culumta dhulka ee kuliyat alaadaab ku jira marka muuna jeclayn inuu iska qore eh laakiin aabbihii buu ku raaligelinayay dabeetana xeelad buu sameeyey wuxuu sheegay inuu aadi doono jarmalka aabbihi baa marka arrinta soo dhaweeyey oo ku farxay marka wuxuu la soo baxay baasaboor uu markaa rabay inuu ugu safro qaahira dabeetna urdun buu u safray asagoo markaa sheeganaya in uu raacay rixilo jaamacad dimashq ardaydeedii loogu sii qaadayo halkaa dabeetna urdun buu ka sii safrayo qaahir u safray sarmalki waxa uu sheeganaya waa wax uu aabbihii ku qancinayo laakiin dhab maaha qaahiruu marka u safray xaaladda siyaasadeed ee qaahira markaas maysan deganayn dhibaata ka jirtay waxaa loo diiday inuu galo qaahira madaarkii baa lagu celiyey waxay isku dayeen inay suuriya ay ku soo celiyaan laakiin sheekhii arrinkaa wuu diidey wuxuu ku adkaystay inuu madaarka iska joogo ila markii dambe uu soo baxo go'aan istinaa'i ah oo si aan caadi ahayn lagu fasaxay inuu markaa uu galo qaahira dabeytana wuxuu doona sheekhu inuu galo azhar shariif jaamacaddii inuu galo damcay dabeetana sucuubaad baa soo waajahay oo sucuubaadka waxa ka mid ahaa in sheekhu uu sitay shahaado dugsi sare oo maadi ah yacnii culum shareecada mayna ku jirin yani adabi ma ahayn waxaa ku xoog badnaa sayniskii iyo xisaabtii waxaasa ku xoog badnaa waxaana shardi ah xilligaas qofka gelaya alashar shariif in uu haysto shahaado adabi ah oo dee culumtii shareecada iyo luga carabiya waxa dugsi sare kusoo dhigtay laakiin sheekhi wuu sabray wuxuu dadaalaba markii dambe ilahay baa u fududeeyey dhib dheer markuu maray iyo tacab badan ayaa loo fasaxay imtixaamaadna laga qaaday imtixaamaad tajriiba lagu tijaabinayo ayaa markii dambe loo fasaxay inuu gala jaamacaddii markii horeysa jaamacadda laga aqbalayey minxajraasiya laguma aqbalin scholarship dhammaystir laguma aqbalin jaamacaddumaa loo fasaxay laakiin lama siin jirin wixii ardada ashariinta la siin jiray xoogaa kharashaadkii yaraa iyo macaashaadkii wixii la siin jiray asaga lama siinin waxaa la yidhi adugu jaamacadda unbaad dhiganaysaa intaa keliya unbaad xaqu leedahay walidaalik wuxuu isku dayay aabbihii inuu la xidhiidho aabbihiina wuxuu yidhi waxaan kuu soo diraya ma jirto maadaama amarkaygaad khilaaftay marka wuxuu ku noolaa nolol faqiira bidaayadiis iyo dee waxba muusan haysan yani fii sabiili alab alcilm dhibkaas u soo maray markii dambe minxa ayuu helay ilahay baa faraj u furay oo minxadiiba marka wixii macaashaadkii wixii ardada la siin jiray ayaa la siin jiray reerkiisana way la heshiiyeen markii dambe marka wuxuu u tafaruqay lialab alcilm wuxuu sheekhu qaatay darajada koowaad ee jaamacadda fii kuliyat shariica walqanuun afar sanuu kaga baxay wuxuu heli jiray had iyo jeer jaaisada tafawuqa ardada imtiyaaska hela jaamacadaha mara qaarkood jaamacadaha qaarkood waxay siiyaan abaalgud bay siiyaan marka lacagtaas tafawuqee sanad walba uu qaadanayo wuxuu ku soo iibsan jiray kutub muuse wax kale ku bixin jiray dabeetana majisterkiibuu dhigtay dictooradiibuu ku qaatay fii usuul ilfiqi uu ku takhasusay azhar wuxuu joogay toban sano oo xidhiir ah laga bilaabo sanadii kun eh, sagaal boqol ilaa kun sagaal miilaadiga ah risaaladiisa doctoorada waxay ahayd alimaam shiraazi xayaatuhu wa usuuluhu ayuu markaa alimaam shiraazi oo ka mid a ah aimmadii shaaficiyada ee fuqahada usuuliyiinta weliba ahaa ayuu markaa ka qoray kitaab ah, noloshiisii iyo usuulkiisii isla markaana wuxuu sharxay kitaabkiisii atabsira fi usuul اfiqh tacliiq buu saaray wuuna taxqiijiyey kitaabkaasi waa mabuuc kadibna sheekhu wuxuu u baxay kuwait halkaasuu ka shaqeeyey dacwada jaamacaadkana wax ka dhigi jiray wuxuuna mushaarakeeyey diyaarinta mawsuucadan caanka la yaqaano almawsuuca alfiqiya alkuweytiya yani culimmadii baaxiiinta ahaa ee wax ka qoray mawsuucadaas ka mujalad ah ayuu ka mid ahaa heekhu shuyuukhdiisa waxaa ka mid ah sheekh shaxaata maxamed shaxaata oo fiqiga uu ka qaatay sheekh maxamuud cabdidaa'im oo uu ka dhigtay towxiidkii iyo fiqi shaafici sheekh mustafa mujaahid cabdiraxmaan uu ka dhigtay fiqiga iyo usuulka iyo tafsiirka sheekh mustafa cabdilkhaaliq uu ka dhigtay usuul fiqiga iyo naxwaha sheekh cabdilghani cabdilkhaaliq uu ka dhigtay usuul fiqiga sheekh jaadir rab ramadaan uu ka dhigtay fiqiga shaafici iyo culimo kaleba waayahay sheekhu waa mutacadid lugaat luqada carabiga oo luqadiisii asalka ahayd luqa alum iyo luqa ingiliisiya oo xoogaa dhexdhexaad uu ku yahay iyo luqada jarmalka waa meeshu hadda uu joogay jarmalka uu ku nool yahay eedna uu jayid ku yahay suu sheegay Ehm, sheekhu wuxuu aasaasay ehm, markas la yihahdo almarkaz اdowli lilculuum اlislaamiya fi almaniya markaskaas waa markas yani eh, culumta islaamka markaas eh, lagu dhigayo oo jarmal ku yaala asaga aasaasay laga bilaabo kii ilaa labadii kun haddana wuxuu sheekhu eh, muasis uu ka yahay maamulaana jaamacad ku taala indonesia la yihahdo jaamacad jaamacat alimaam الshaafici waxa weeyaan sidoo kale almudiir الsharciy limuasasati xalaal control yani muasaso ganacsiga ho la yihahdo xalaal control oo jarmal ku taala ayuu markaa maamulaa sheekhu intaaj wuxuu leeyahay haziira kutubo badan buu qoray sheekhu kutubtiisu waxay iskugu jirtaa fiqi iyo usuul fiqi iyo kutubo kale oo fikri ah kutubtiisa hadda waxaa ka mid ah alxadiiث اlmursal xujiyatuhu waaharuhu fi fiqh islaami xadiidka mursalka ayuu kitaab ka qoray baxi ah ilaa bej ah sanadii waxaa la daabacay ki sidoo kale wuxuu qoray kitabka lahahda alwujiiz fi usuuli tashriic oo usuulu fiqi ah ilaa oo safx ah waa mabuuc ah kitaabka waan haynaa iyo kitaabka hadda horteena yaallo alkhulaasa fi usuuli اfiqh oo lagu daabacay daar diya fi kuwait waa dabcad hadda aan haysto daar diya fi kuwait waa dabcadii koobaad kitaabka afraad qore waxa way kashfu satr can suniyat اlqunuut fi salaat اlfajr waa baxi yaroo uu ka qoray yani inuu sunno uu yahay qunuudka loo qunuuday salaada subax khilaafkii culamadu sheegay waxaa kaloo ka qoray alimaam abu isxaaq الshiraazi xayaati wa usul waa risaaladii doctora hadda aan sheegaynay التبصرة في أصول الفقه kitaabkaas uu iska leeyahay الإمام الشhirازي usul فقhiga kitabka uu taxqiijiyey tacliiqna wuu saaray almankuul min tacliiqaati الأصuل kitaabkaas waxaa iskale alimaam alhazali oo aimada shaaficiyada ka mid ah. kutubta ugu muhiimsanna ka mid ah wuxuu ku ikhtisaariyey abuhazali kitaabka alburhaan uu sheekhii iska lahaa imam alxaramayn aljuweyni marka kitaabkaas uu taxqiijiyey daraasa cilmiya mustafidahna uu u sameeyey axaadiistiisana wuu takhriijiyey tacliiqna wuu saaray sidoo kale kitaabka atamhiid fi takhriij alfuruuc cala alusul uu iska leeyahay alisnawi kaasna asagaa taxqiijiyey oo soo saaray asagoo makhduud ah ayuu taxqiijiyey kitaabkaasna waa maطbuuc u yaala taxqiiqiisu ku yaala sheekha wuxuuna kitaabkaasi yahay lix boqol oo safxo tacliiqaadna wuu saaray sidoo kale wuxuu taxqiijiyey kitabka yihah alqawaadic fi usul اlfiqh uu iska leeyahay samcaani oo aimada shaaficiyada ka mid ah waa kutubta ugu muhiimsan cilmi usulka waxaa kale oo sheekhu uu taxqiijiyey kitabka yihah alusul wاdawaabit oo iska leeyahay alimaam الnawowi waa risaalo yar oo uu kaga hadla imaam nawowi alqawaacid wadawaabit alfiqhiya kitaabka wuu taxqiijiyey waxaa kale oo sheekhu uu qoray kitab laha alijtihaad wa anwaac almujtahidiin dabaqaat mujtahidiya shaaficiyu sheekhu qoray shaaficiyada mujtahidiintooda eh, ayuu qoray kitaabka xalay baan daalacanayo waa kitaab qayim ah waa baxi fiqi oo taariikhi ah kitabka wuxuu kaga hadlay mujtahidiinta shaaficiyada laga bilaabo imaam shaafici ilaa casrigan aimada mujtahidiinta ee shaaficiyada ah ayuu markaa ku xusay waayahay dabaqaadkoodii kitaab kale waxaa jira wuu leeyahay fiqhu siyam yidhahdo alimtaac fi axkaam alridaac almucjiza alqur'aaniya almutafahiquun kitaabkan cajiibka icwaankiisu hariibka yahay almutafahiquun wuxuu kaga hadlay yani dadka waxa weeye cilmiga sheeganaya iyagoon cilmi lahayn waxa weeyaan fataawo soo saaraya ayuu kaga hadlay waa kitaab ilaa laba boqoloo ah. waa matbuuc alcaql wاlghayb kitab yihahdu leeyahay asna addiin wاlcilm kitab yihahdo ilaa boqol iyo konton safxa ah manduumuu qoray sheekhu wuxuu ahaa shaacir naadimna ah kutubta wuu nadmin jiray shicirna wuu leeyahay manduumo wuxuu leeyahay fi musطalax اlxadiiث taarikhdiisu kaga hadlay waa urjuuzo uu ku nadmiyey taarikhdii yani laga qoray fannigan musطalax alxadiidka taliifku ku bilaabmay ilaa inta uu fani mustaqila u noqday ma aha inuu musطalax alxadiid ka hadlayo taarikhdiisi uu kaga hadlaya sidoo kale manduumo wuxuu leeyahay fii ruwaati muwaa muwaa imaam malik ruwaadiisa uu ku nadmiyey waxaa kale uu leeyahay diiwaan uu ku magacaabay shumuucu dikriyaat wa aninu dumuuc waa diiwaan shicir ah sidoo kale wuxuu leeyahay diiwaan kale uu ku magacaabay fii mawkib اdacwati aalaamun waamaal kitaab waxaa jirta uu leeyahay alxdaara alislaamiya caashiqun wacaduul waa asnaad yani kitaab uu ku sharxay diiwaankiisii shicirka ahaa maqaalaat wakhawaatir waxaa kale uu sheekhu sameeyey tarjama lixayaatii noloshiisii buu tarjamo u sameeyey qalinkiisu ku qoray tarjamadiisii iyo siiradiisii waaya kutubahaasa marka ugu muhiimsan intuu qoray sheekhu acmaal fara badan buu leeyahay wuxuu leeyahay muxaadaraat iyo wuxuu leeyahay silsalaasil uu kaga hadlay usuulu fiqiga icjaaz alqur'an axkaam asiyaam oo idaacadaha laga sideeyey khaasatan idaacadda kuwait muxaadaraad caam uu ku leeyahay fiqi shaafici khaasatan kitaabka muqni lmuxtaaj buu ku sharxay ilaa saddex boqoloo ka badan oo ajlada lagu duubay saxiix muslim buu sharxay asna oo duuban eh, sunan tirmidi buu sharxay oo asna duuban wahaakada waxaa la weydiiyey doctor maxamed bin suxayl waad garanaysaa doctorkaas wuxuu culimada suuriya eh, shaaficiyada weliba ah kutubo badan buu leeyahay kutubtiisa waxaa ka mid ah kitabka ilaha almuctamad fi alfiqh shaafici waa ilaa eh, shan mujalad ah oo kutubta ugu fiican ee fiqhi shaaficiga laga qoray casrigan ayuu ka yahay sheekhana marka doctorka la weydiiyey kitaab alijtihaad uu iska leeyahy doctor maxamed xasan hiito see aragtaa baa lidhi markaas wuxuu ku jawaabay doctor maxamed xasan hiito wuxuu ka mid yahay culimmada shaaficiyada waaweyn ee casrigeenna haddana wuxuu qorayaa buuhi kitaabka ugu weyn ee madhab shaafici laga qoray waa kitaabkan dib sheegi doono ee mashruuc alxayaat uu ku magacaabay waxaana uu ku nashriyey madhabka fi lkuwait haddaba waxa weyaan buui waa sheekh iqa ah oo muctamad ah laakiin wuxuu ii waxaan rajaynaya inuu cafiye eh. xoogaa tacasub xagga shaaficiga ku jira yani wax u tacasubay madhabka shaaficiga oo horna hadda aragto usuulka iyo fiqigaba had iyo jeer dhanka shaafici imaam shaafici buu xigaa in qowlku had iyo jeer u nusraynaya waa qowlka alimaam ashaafici la yaab male qofka caalim kasta dee madhabkiisa wuu maaragta had iyo jeer wuxuu ku ta'aturi madhabka ku tafaquhay ee uu maaragta ku barbaaray ee culimmadiisu ka qaatay la mid ma aha yani madhabkaasi madaahibta kale oo la mid ma ah kitaabka haddaba cajiibka sheekhan uu ku mashquulay cumrigiisa inta badanba qaatay waxaa weyaan kitaabkan hadda uu ku dhex jiro waa kitaab uu ku magacaabay ashaamil lilfuruuci wاlmasa'il الشامل للفروع والمسائل وكتاب فقه اه وعلى مذهب الإمام الشافعي اه ولكن فقه مقارنة وأنا مذهب الإمام الشافعي حكى تلمهاية مذهب الإمام الشافعي هدنا مذهب تكلكم مقارنين يعني مذهب الإمام الشافعي مسألة مركو الشيقية وحو الشيقية الدليل كيدي وحو مسألة دي والشيقية وحكا لها الشافعية دي iyo daliilkeedii iyo munaaqashadiidilka munaaqashadiisii ayuu calaa sabiil istiqsa u sheegaya kadibna wuxuu sheegaya madaahibti kale waxa dhaheen iyo adiladoodi iyo ictiraadaadkii adiladooda lagu ictiraaday waa kitaab mawsuuca ah hadaba ah. wuxuu ihi kitaabkan waxaan ugu talagalay buu inu noqdo boqoliyo afartan ilaa boqoliyo lixdan mujallad haddana waxaan dhammeeyey buu idhi lixdan mujallad oo waaweyn oo mujallad kastuu yahay afar boqol ilaa lix boqol oo safxo marka waa kitaab ugu talagalay cumrigiisa inuu maaragtay inta ka laaban uu qoro ilaa hadda wuu wadaa lixdan mujalad baan dhammaystira wuu leeyahay yani ilaa hadda ma ana arag kitaab eh, shaaficiyada leedahay oo lixdan mujalad inama soo gaadhin marka wuxuu ugu talagalay inuu noqdo kitaab mawsuuca fi alfiqi ashaafici walfiqi almuqaaran ilahi subxana wa tacaala ha uu dhammaystiro wuxuu yihi camalkii waan wadaa buu i aan mawsuucada ka shaqaynayay ilaa an yaxiina aljal aw yantahi ilaa geeridu igu timaado amaba yani kitaabku dhammaystir buu yidhi marka sheekhu waa sheekhaas dacwada iyo taaliifka yani ku mashquulay iyo cilmiga ilahi subxana wa tacala waxaan u weydiinaynaa annaga iyo asagaba inuu cumriga inoo barakeeyo cilmigana inagu anfaco intaas waxaan kaga baxaynaa mualifka tarjamadiisa wuu nool yahay sheekhu xafidahu llah wuxuuna ku nool yahay jarmalka saan horey usoo tilmaana muqadimada kitaabka ayaan akhrin doonaa insha allahu tacaala wuxuu yihi sheekhu xafidahu llah bismi اllahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iskale atama alxamdi waakmalahu xamdi kan ugu dhammaystirana u kaamilsan waawfaahu kan ugu waafisan waashmalahu kan ugu caamsan ee ugu dhammaystiran ynu isku dhow yihiin atamahu waakmalahu waawfaahu waashmalahu wa isku dhow ashmalahu waa bimacnaa acamahu weyaan kan ugu caamsan wsalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo cala nabiyi lkarim nabigiisii sharafta badnaa ee wanaagsanaa korkiisa ha haato warasuuli lcaiim rasuulkiisa weyna alladii khatama bihi risaala kaas oo uu ku soo gabagabeeyey risaaladii macnaha nabinimadii iyo fariintii nabinimada wa atama calayna uu noogu dhammaystiray innaga dusheenna bihi nabigaas annicmata nicmadii noogu dhammaystiray waridwaan ullahi tacala ilahay raalli ahaanshihiisu cala asxaabtiisa dushooda ha ahaato albararati ee baariyaasha alkiraami ee wanaagsanaa waman tabicahum iyo ciddii raacda min a'immati salafina oo ka mid ah a'immada salafkeen alaclaam ee caanka ah alaclaam kelimad aclaam waxa weya jamcu calam calamna waxa weyaan yani qofka caanka ah ayaa calam la yidhahda calam waxaa kaloo la yidhahdaa buurta yani waa kana dhahno naarun calaa calam ashharu min naarin calaa calam yani hebel wuxuu ka caansan yahay dab buur dushii laga shiday oo ka ololeya ayuu macnaa ka muuqaal badan yahay marka hadda waxa loga jeeda alaclaam yani culimmadii iyo aimmadii salafkeenna ee caanka ahaa waayahay ee haldoorka ahaa fabitadxiyatihim fabisababi tadxiyatihim macnaha huritaankooda ay noo hureen iyo wajihaadihim jihaadkooda ay diintan u jihaadeen ayuu wasala ilayna hada diin diinkan inagu soo gaaray wa bida'bihim yani shaqadooda joogtaha da'b waxay ka timaadee min daaba yadabu da'ban fahuwa da'uub yani waa shaqada joogtada qofka ee isdabajooga ee marna uusan joojinaynin kana daalaynin ayaa da'ab la yidhahda da'ab caadadana waa la dhahaa wabida'bihim shaqadooda joogtada ah wasaharihim soo jeedkooda wajidihim dadaalkooda waijtihaadihim iyo dadaalkooda jid iyo ijtihaad waa isku macnuhu min baabi cadfi tafsiir waya nuqilat ilayna waxaan loo soo raray culuumuhu culuumtii diinkan calaa mari siniin yani sanadaha oo idil calaa mari siniin sanadaha maritaankooda macnaha cabra alcusuur yani eh, asmaantaas iyo cusuurtaa faraha badan wuxuu nagu soo gaaray diinkani cilmigiisii culamada dadaalkooda wajacalana allah ilahi naga yeelay min aladiina kuwii yacrifuuna u garanayay liahli lfadli fadlahum dadka ahlufadliga fadligooda u qirayay u garanayay u ictiraafayay ilahi ha naga dhigo miman carafa bimacrifati qadri hayrihi qadrahu miman carafa kuwa ku gartay bimacrifati qadri hayrihi ayrkiisa qadarkiisa ama sharaftiisa garashadooda ku gartay qadrahu qadarkiisa macnaha markii qof kale aad garato qadarkiisa ayaad adna qadarkaaga garanaysa waa kanay dhahaan culummadu laa yacrifu alfadla liahli lfadli ila dawuh laa yacrifu alfadla liahli lfadli ila dawuh yani ahlufadliga waxa fadligooda u ictiraafon dadka ayaga oo kale oon ah ee ahlufadliga yani qofka markuu fadli leeyahay oo asagoo qiimo leeyahay yuu dadka ahlu sharafka ah iyo ahlucilmiga cilmigoodii qadarkooda ictiraafay lakin qofka caamadaha ah, maba garanaya ninkan caalimka ah, tacabku cilmiga u soo maray iyo juhdigu soo maray iyo iyo waxa weyaan siduu cilmiga ku gaari ma garanaya lakin qofka ahlucilmiga uu garanaya ninkan caalimka ah wuxuu heerka usoo gaari inuu yahay juhdi badan iyo tacab badan oo diintan uu ku bixiyey cilmiga marka fadligiisa uu ictiraafaya waayahay wacaadana min an nakuuna ilahay naga mangeliy inaan noqono miman bihim yucrafu kuwa ayaga lagu garanayo qurba qiyaami saaca saacadii inay soo dhowaatay miman qaala fiihim oo kuwa uu nabigu ka yidhi rasuuluna qiimaha badan ee suuban calayhi afdal asalaati watasliim lan taquuma saacatu saacadu uma qumayso uma dhacayso xataa yalcana aakhiru hadi اlummati awalaha ilaa ummaddan aakhirkeedu awalkeeda markaa uu naclado yani saacada ma dhacaysa ilaa ummaddan inteeda dambe inteedii hore ay naclado lafdigan xadiiku ma soo aroorin wuxuu ku soo arooray lafdi kale oo ah laa tafna hadihi اlumma xataa yalcana aakhiruha awalaha laa tafna waa isla meesha un ummaddani ma dhammaanayso ilaa akhirkeedu awalkeeda uu naclado laakiin lagama dhigin calaamaad saaca xadiikan waxa wariya imaam abarani ayaa wuxuu ku wariyey kitaabkiisa almucjam اlawsaط ayuu ku wariyey xadiidka alimaam alhaytami fii majmac zawaa'id wuxuu ku yidhi xadiidkan fiihi ismaaciil ibn ibraahim ibni muhaajir yani waxaa ku jira sanadkiisa raawi daciif u yihahda ismaaciil ibni ibn muhaajir waana raawi daciif u yihi sidoo kale xadidka waxaa daciifiya ashawkani haddaba waa xadiid daciifa wuxuu ui wabacd intaa kadib faina cilmu usuul usuulfiqiga cilmigiisu min ahami culuumi shariicati makaano wuxuu ka mid yahay culumta shariicada culumta ugu daraja iyo makaano muhiimsan ayuu ka mid yahay wa adaqiha maslakan uguna qarsoon xagga jidka yani maslageeda jidka loo marayo waa jidka ugu daqiiqsan ugu qarsoon culumta shariicada wa ablaqiha aharan uguna raad dheer yani raadkiisa ugu xeleelyahay yaxtaaju ilayhi اlfaqih waxaa u baahan qofka faqiha wاlmutafaqih iyo qofka fiqiga baranaya mutafaqih waa kan fiqiga baranaya faqihna waa qofka fiqiga yaqaane ee fiqhu nafs leh wاlmuxadiثu qofka muxadidka ah wاlmufasiru kan mufasirka ah wabihi ay bicilmi usuuli اlfiqhi tatafaawatu way kala tegaysaa buuhi aqdaar اlculamaa culammada qadaryaalkooda ayaa kala tegaysa oo macnaha culammadii baa ku kala sarraynaysa min ahli الnadari oo kuwii yani nadarka iyo baxiga oo saaxiibka ahaa wاlmutasaabiqiina iyo kuwii ku tartamayey lidaraki اlaxkaam axkaamta fahamkeeda min alahbaari ahbaartii laga fahmayey wasiyar iyo siyarti fahuwa haddaba usul fiqhigu alqanuun اlqawiim waa qaanuun toosanoo alladii kaas yuctamadu calayhi loo cuskanayo fi istinbaad اlaxkaami الsharciyati axkaamta sharciga ahayd in lagala soo baxo min adilati adiladeeda wadastuur saliim waa dastuurka waxa weeye nabadgalay ee hagaagsan alladii kaasoo yurjacu ilayhi fii ixkaamiha wa dabtiha kaasoo lagu laabanayo dastuurkaasoo lagu noqonayo in la sugo yani waxa weeye adiladii oo la dabtiyo oo la fahmo oo si fiican loo fahmo yani waxaa maamulaya fahamka shareecada weeyaan buuri waaya maadaama mualifku uu tilmaamay usuul fiqiga ahamiyaddiisa usan lakiin mar dambe sheegi doonin bal aan wax yar ahamiyadda cilmi usuul fiqiga aan wax ka taabanno cilmi usuul fiqigu waa cilmi qiimo badan oo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay qof ka maarmayo daalib cilmigana uusan jirin fawaa'id fara badanna wuu leeyahay fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah waa fanniga manaahijta iyo usasta lagu fahmayo shareecada inoo caddaynaya haddaba wuxuu nasiraya qawaacid aan ku fahmayno alkitaab waالsunna wuxuu nagu caawinaya istinbaad alaxkaam الsharciya axkaamta sharecada inaan kala soo baxno min masaadiriha qofku haddii uu cilmi usuul fiqiga barto wuxuu gaari karaa haddii uu dadaalo darajat alijtihaad haddii shuruudda ijtihaadka kale laga helo xataa hadduusan darajat alijtihaad uusan gaarin oo aalib cilmi uu yahay mutafaqiha oo fiqi imaam ku tafaquhaya wuxuu fahmayaa imaamkiisa masaa'ishan meesha uu ka keenay maakhirteeduu fahmaya wuxuu fahmayaa istidlaalaadkii culammada wuxuu fahmayaa markay adilada kale rajaxayaan whaakada yani qawaacidda aimadu ay cuskadeen ee axkaamtan ay ku soo saareen buu fahmaya marka wuxuu ogaanayaa in culimmadan marka waxaanay gaadheen in uu yahay wax juhdi ay ku bixiyeen iطmiinaan buu haddaba helaya sidoo kale qofka cilmi usuul fiqiga garanaya wuxuu awoodi karaa in ah, ee aimadu aynan ka hadlin inuu ku soo saaro ku takhriijiyo masaa'ishay ka hadleen ee mansuuska ah awaacidda imaamtiisa inuu masail kusoo saaro ku takhriijiyo ayuu awoodi karaa sidoo kale qofka cilmiga yaqaana haddii uu dacwad u bambaxo dadka wuxuu ugu yeedhi karaa dacwada calaa basiiratin waa qof qawaacid ka duulaya maaha qof meel cidlo iska hadlaya maaha haddii xataa loo keeno masaa'il mushkil ah iyo nawaasil waa qof basiiro waxa weeyaan masaa'isha ka jawaabi kara oo isla markaa dadka qancin kara qawaacid buu ku qancinaya haddii xataa ishkaalaad loo keeno iyo masaa'il ah iyo adille iyo waxaaso dhan wuu kala hufaya sidoo kale qofka fannigan ee qawaacid اlusuul bartay yani wuxuu radin karaa shubahaadka iyo ishkaalaadka had iyo jeer gaaladu ay markaa u sameeyaan diinteenna oo shubahaadka ay ku kicinayaan ayuu markaa radin karaa oo ka jawaabi karaa oo markaa wuxuu caddayn karaa in shareecadana tahay shareeco u suubata likulli zamaani wamakaan sidoo kale qofka cilmigan usuulka bartay wuxuu awoodi karaa inuu qoro baxi fii cilmi اlfiq masaaisha fiqiga ayuu baxdi ka qori karaa asagoo markaa yani masaaisha shiilaya oo bislaynaya oo masalada meesheeda dhigaya wuxuu sheegi karaa qowl kasta oo waxa wey culummada ay qabto oo masaladan ku jira marka labaad adilada aqwaashaas ayuu sheegaya asagoo markaa adiladu iska dareerinaynin daliil kasta waju istidlaalkiisa sheegaya isla marka asagoo munaaqashayn oo ictiraadaad kusoo aroorinaya adiladaas asagoo ictiraadaadka ka jawaabaya waxaasoo dhan wuxuu ictimaadaya fadhiga markuu fadhigan barto ayuu garanayaa istidlaalka masaxba mise sax maaha kus arooraya ictiraad hagaagsan ma yihiin mise maaha ictiraadkaas yani ajwibada masaxba mise sax maaha waxaasoo dhan isagaa samayn karaba xataa isagoon cid kaleba xataa u kaashanin ayuu ictiraad samayn karaa ictiraadka ka jawaabi karaa marka waa qof dee e, qaacido uu ka duulaya haysta baxi hagaagsan oo manhaj cilmiga ku dhisanna markaa qori kara marka fannigan qof ka maarmaya haba yaraatee ma jiro qofkii fannigan aan baranin baa layidhi ee eh, fiqigu keli u iska dhigtaa waa qof waxa weeye cilmigiisa uusan caga adag isku taagnayn qawaacid kuma taagna yani masaa'il muu garanaya lakiin qawaacid ma haysto uu ka duulayo wuxuu yidhi eh, waqad aksar almualifuuna mualifiintu way badeeyeen culammadii wax ka qortay fannigan qadiiman horaan xadiian iyo casriganba waayahan dambe waqad aksar way badiyeen almualifuuna kuwii wax ka qoray mualifiintii waxaa lifaysay qadiiman xilligii hore iyo xadiian xilligan dambeba min alkitaabati qoraal ay ka qorayeen fiihi fannigan bimanaahija mukhtalifa manaahij kala duwan mutabaayina oo kala tagsan mukhtalifa iyo mutabaayina waa isku macnoo wa asaaliiba iyo siyaabo mutacadidatin oo fara badan mutafaawitatin oo kala yani isdhaafdhaafsanoo macnaha kala duwan faminhum waxaa ka mid ah culimmada wax ka qortay almuslimu mid ku dheeraaday almuطlimu oo aad u faahfaahiyey macnaha kitaab dheer oo muwasac ka qoray wa minhum waxa ka mid ah almujizu mid soo koobay almukhtasir oo soo ururiyey waqad katabtu fiihi waxaan ka qoray buu ihi alcadiida min alkutub kutub fara badan baan ka qoray buu ihi maa bayna taliifin bayna taaliifin wa taxqiiq oo iskugu jirta taaliif iyo taxqiiq taxqiiq waxa weeye taliifkaska waan garanaynaa taxqiiq waxa weeye kitaab sheekh hore uu qoray in aad u khidmayso kitaabkii oo makhuu ah kitaabki oo makhuu intaad yani aad makhduudka ka soo saarto aad kombyuutar ku qorto kadibna maaha inaad gacantii mar labaad ku qorto marka hore makhuu bu hadaad gacan ku qorto maxaa la faaidaya waa inaad kombyuutar gelisaa oo daabacdaa kadibna nusakh kala duwan aad isku muqaabalaysaa kitaabkii yani nusakh kala duwan oo makhduudaadkii ah makhduudaadkii dee kitaabka gacanta lagu qoray aad markaa isku muqaabalaysaa oo aad wixii nuskhada saxda aad ictimaadaa nuskhada kalena xahaamishka aad ku sheegtaa ama xaashiyada kule yani manhaj baa jira lagu taqiijiya kutubta kadibna kitaabkaas aad u khidmaysaa wixii adilo ah hadduu maalan adilo u bahan yahy adilada sheegtaa hadduu u baahan yahy maalan taraajim taraajimta ad sheegtaa takhriij aayaat takhriij axaadiid taxqiiq aqwaal tawhiiq aqwaal waxaasun aad tawhiiqisa marka waxa weyaan waa khidma dhammaystiran oo kitaabka loo khidmaynayo waad aragteen kutubta la taxqiijiyin badan baad aragteen marka taqiiq waa kaas taxqiiqu ma ahon in kitaabkii la daabaco oo lasoo saaron maaha taxqiiqu waxa wey waa khidmo mutakaamil oo kitabka nusakhdiisi iyo makhduudaadkiisi iyo wax dhan isba bardhigayo kadibna loo khidmaynaya kitabka wuxuu yidhi waqad katabtu fiihi waxaan ka qoray balcadiida min alkutub kutub badan baan ka qoray buu yidhi usulu fiqiga bayna taaliifin isku jirta taaliifin wa taxqiiqin iyo taxqiiq wa sharxin iyo sharx wa tacliiqin iyo tacliiq ila anani tacliiq wax weeyaan waa tacliiq yar oo wax sharax weyn aan ahayn tacliiqaad yar kelimaad qaar la qabanayo waa sida xaashiyadii oo kale ila ananii wajadtuha waxaan helay buu i kutubta aan qoray laa tafi inaysan ku fillayn bixaajati kaiirin min almubtadi'iin baahida qaar badan oo ka mid ah ardayda mubtadi'iinta ee cilmigan ku cusub likabariha maxaa yeelay kutubtaasi waa weyn tahay aw isticsaai cibaaradeeda adag buu ku leeyahay walidalik saa darteed ra'aytu waxaan arkay wuri kitaabata hadi khulaasa khulaasada inaan qoro khulaasa waad garanaysaan waxa weyaan fanniga nuxurkiisii iyo lubbigiisii weyaan lasoo ururiyey mubaaliqan anigoo ku xildheeranaya fi likhtisaari koobitaan calaa ariiqati imaami hada alfan imaamka fannigan dariiqadiisa anoo ku soconaya imam alxaramayn weeyaane raximah allahu tacaala aljuwayni bu ujeeda abulmacaali fii kitaabi kitabkiisa alwaraqaat anoo dariiqadiisa ku soconaya allatii taasoo damantu aan dhexgeliyey bu hadi khulaasa khulaasadan ruuxaha nuxurkeedii multazima marka aniga oo laasimsanaya manhaja manhajkiisa fi likhtisaari xagga soo koobitaanka laa cibaaratahu eraygiis cibaaraadkiisi ma qaadanayo fi siyaaqati alafkaari afkaarta Eh, in aan markaa ku cabiro macnaa wuxuu ku leeyahay waxaan ku socday manhajkiisa agga ikhtisaarka on soo koobay buui agga koobitaanka laakiin cibaaradiisi ma soo qaadanin buui iyo alfaadiisi runtii kitaabkan intii waraqaad ku jirtay uu ku jirta ayaa in ziyaadoo aad uga badan masaail fara badan buu la dheeryahay qawaacid badan buu la dheeryahay marka masaaishii waraqaadka ku xusnaydna way ku xusan tahay masaail fara badanna wuu la dheeryahay sida noo imaan doonta insha allahu tacaala raajiyan anoo ka rajaynayn allah tacaala an akuun in qad asabtu mid asiba fima ilayhi ramaytu waxaan u qasday ramaytu u qasday wayaan fima ilayhi ramaytu waxaan u qasday fain kaana kadalika hadduu sidaa uu yahay arrinku fahuwa min allahi fadlun waa fadli ilahi xaggiis ka yimaadee macnaha sidii aan dooni hadday noqoto wa minii xaggaygan insaxat niyatu niyada hadday ansaxdo shukrun waa mahadnaq ilahi subxaana wa tacaala an ilahi wa tacala fadliga uu siiye ugu mahadnaqayo wailaa haddii kale oo sida aan dooniyay noqon weydo oo khalad uu soo baxo fa asaluka rabbii rabbigayga waxaan ku weydiisanayaa bicadiimi qadrika sharaftaada weyn wa jaliili xilmika iyo dulqaadkaaga weyn wa sicati makfaratika iyo dembidhaafkaaga waasaca waxaan kuu weydiisanayaa an takfira lii inaad ii dembi dhaafto maa kaana minii waxa aniga xaggayga ka ahaado min khaa'in gaf ah khaaasoo maa qasadtu aan u qastin aw zalalin ama gaf maa tacamatu aan u badheerin waa isku macnooon wa anta adigu rabbii rabbiga aclamu mid ogaal badan baa tahay binawaaya niyooyinka wa akramu man ajzala cid weynaysa cidda u karaamo badan baa tahay calaa hayri istixqaaqin lisaa'ili qofkii saa'ilka ah, asagoon mutaysanin fi lcataaya hibooyinkii iyo siismadii macnaha cid bixisa deeq qofka uusan mutaysanin saa'ilka ah ciddii ugu deeqsanayd ee ugu karaamo badnayd baa tahay wa akramu man cid tii ugu deeqsanayd baa tahay ajzala weyneeya fi lcataaya hibooyinkii calaa hayri istixqaaqin iyadoo uusan mutaysanin lisaa'ili qofkii saa'ilka ahaa kitaabkan waa kitaab runti qayim ah waxaan silsiladeena ugu soo daray waxaan ugu talagalay waa kitaab keliya mucaasarka aan kusoo daray silsiladeena usuulka ah maadaama uu kitaabkani cibaaradiisuna ay furfuran tahay mulakhasna uu yahay oo kitaab runtii fannigan soo ururiye uu yahay siduu sheegay ariiqat imaam aljuwayni inuu ku socday marka waxaan ugu talagalay qofka maadaama ulaabten yihiin ulaabbooda zamanka ku nool mucaasiriin ah in cibaaro fudud oo salis ah ay ku fahmaan usuul fiqiga oo markaa wixii sharxan ku sheegaynayoo matniga ay ka helaan iyo wax ka dheeraadaha muqadimat muujazatun fi cilmi usuul fiqi muqadimo kooban oo cilmiga usuul fiqiga muqadimada waan iska dareerin doonaa insha allahu tacala ku dheeraan mayno sharax badanna saari mayno waan iska dareerinayna maxaa yeele muqadimadan horay ayaan ku sheegnay markii aan silsilada bilaabaynay ayaan muqadimo ka bixinay cilmi usuulka marka isla muqadimadii laftirkeedii weyaan taqriiban isku dhowdihi yani cibaaraadku ka kala duwanaadaan laakiin yani macnaha iyo nuxurku waa isku midon marka insha allah tacala muqadimada way duuban tahay dib baad ugu noqon doontaa waad dhegaysan doontaan weliba taasaa ka faahfaahsan muqadimada aan horey usoo sheegnay ayaa ka faahfaahsan oo waxyaaba la dheer lam yakun cilmu usuuli lfiqi cilmu usuuli fiqiga ma aha buu yidhi alladii nadrusuhu lyowm maanta kanaan dhiganayna fii wadcihi alxaali almacruuf fii wadcihi alxaali yani xaaladiisan hadda jirta alxaali ay joogto weyaan macruuf mid la yaqaana muusan ahayn fi sadr islam islaamka bilowgiisa sadr islam bimacnaa awal islam yani lama aqooni buu cilmigan oo cilmi la yaqaana ma ahayn id lam yakun isalafu salafkii ma ahayn min asaxaabati asxaabtii wataabiciinta taabiciintii waayruhum iyo heyrkoodba maysan ahayn bui miman kaana fi sadri اlawal oo kuwii zamankii hore joogay bixaajatin kuwa u baahan baahi kuwa u qaba maysan ahayn ilaa qawaacidii qawaacidda usuulka lima kaana cindahum waxay haysteen buuhi min almalakati luawiya asalima malakada luawiga ee saliimka macnaha waxaa oga jeeda waxay haysteen awood luqadeed oo fayow bay haysteen macnaha malaka markuu leeyahy waxa weyaan waa hay-a raasikhatu fi nafs tasduru canha alafcaal اlictiyaadiyatu biduuni takaluf macnaha qofkani wuxuu haystaa awood luqadeed iyo awood aqoomeed oo ka kaafinaysa cilmigan usuul fiqiga alatii taasu yastadicuuna biwaasitatiha dhexdeeda ay markaa can dariiqiha jidkeeda markaa ay ku awoodayaan idraaka kulli qawaacidii qawaaciddiisao dhan inay fahmaan almustafaadatu min aluati luada laga faaidaystay fakama kaanuu yacrifuuna say u garanayen bu ana alfaacila marfuucun faacilku inuu godan yahay bialiiqati biabiicati yani saliiqadooda luqada asaliiq waxaa la dhahaa qofka inuu dabiic ahaan luqadan u garanayo luqadaad u dhalatay hadda bisaliiqad uga hadlaysa yani barasho maadan baranin tacallum maadan ku qaadanin bisaliiqad uga hadlaysa luqada hadda ad u dhalatay asxaabtuna saasay ahayan lugadan carabiga u dhasheen mayna baranin marka bisaliiqay qawaacidda luqada u fahmeeyeen bisaliiqa barasho maaha waa dhalashay u dhasheen waa carabkoodii lisaankoodii wey kaanuu waxay ahaan yacrifuuna sidoo kale waxay garanayeen anna maa kelimada maa wadicat in loo dejiyey lilcumuum cumuum in loo dejiyey bay garanayeen wa annaha tustacmal in loo isticmaalo fii hayri alcaaqili caaqilka hayrkii loo isticmaalo xaqiiqatan xaqiiqa ahaan wa fi lcaaqil caaqilkan loo isticmaalo majaazan majaaz ahaan saasay u garanayeen ma lihayr alcaaqil in lagu talagalay lakiin mar qaarkood majaazan loo isticmaali karo lilcaaqil sida ilahi subxana wa tacala uu yihi fankixuu maa taaba lakum min الnisaءi maثna fankixuu maa taaba maa baa la yidhi laakiin maadan halkan waxay ku dhacaysa caaqil oo dumarkii ah haddana maa baa laga cabiray marka qad tustacmalu ma lilcaaqili majaazan whakada sidaasoo kale kul ma kana mustafaadan wax kastoo laga qaadanayo min qawaacid اusul qawaacidda usulka almabniyati ku dhisan cala luati lugadii wma yuqaalu waxaa laga dhahayo fi idraakihim fahamkooda ay fahmayeen liqawaacidihi aluawiyati qawaaciddiisa luawiga ahayd qawaaciddii usuulka ee luawiga ahayd yuqaalu waxaa laga dhahaya sidoo kale fii idraakihim fahamkay fahmayeen liqawaacidi lukhra qawaaciddiisa kale faqad kaanuu waxay ahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya bidaruurati yani daruur ahaan bay u garanayeen ana alijmaca xuja ijmac inuu yahay xujo wa ana alqiyaasa xuja qiyaaska inuu yahay xujo walam yakunuu bixaajatin mayna u baahnayn bu kuli lidaraasati mabaaxit sunna mabaaxita sunnada inay markaa ay dhigtaan mabaaxita sunnada waad garanaysaa oo waa mabaaxidtii aaxaadka iyo waxa ka hadlaysay mutawaatirka iyo maala iyo dee xadiidka musnadka iyo xadiidka mursalka waxaa maynu bahnayn inay bartaan liannahum maxaa yeelay laa waasitata baynahum wa bayna rasuuli illahi sala allahu alay wasalam cid u dhexaysa ayaga nabiga ma jirin famaa samicuuhu minhu waxay nabiga ka maqlaan asxaabtu lazimahum alcamalu bihi waxaa ku waajibay inay ku camal falaan duuna khilaafin aw nisaac iyadoo wax muran iyo wax dooda toona aynusan ku jirin ila anahu hase yeeshee lama tasacad markay baahday buu kuhi ruqcat lislaam islaamka masaaxadiisa markay baahday oo islaamka u ballaadhay u fiday wadacuفat ay daciiftay almalakatu luawiyatu malakadii luawi ahayd awooddii luqadeed ee daciiftay macnaha carabta luqadoodii ay noqotay luqaad kale ay soo dhexgaleen oo cajamtii iyo carabta ay isdhex galeen oo luqadii carabiga ay fasahday lisaan alcarabi fasahaday oo soo gashay luqaad kale sida luqa alfarisiya iyo iyo waxyaabaha luqaadka kale markaa carabtu ay dhex galeen ixtaaj aclamada culamadu waxay u baahdeen litadwiin alqawaacid almabniyati canha inay markaa ay qoraan litadwiin alqawaacid qawaacid inay qoraan almabniyati ay ku dhisnayd calayha luqada ku dhisnayd walama طalat ilmasaafatu masaafadii markay dheeraatay bayn nabiyi sl slam nabiga udhexaysay wa bayn alajyaali mutataabica iyo quruuntii israacraacaysa ajyaal waa jiilalkii israacraacaya dambe markay masaafada udhexaysa macnaha wuxuu ka wada markii quruun dheer ay ka so wareegtay nabiga alayh slat slam wa saara alxadiiu xadiidkiin uu noqday yunqalu mid lagu soo rarayo biwaasita ruwaad ruwaad dhexdood macnaha iyadoo ruwaad loo sii marayo sanad lagu soo naqlinayo ixtaaja alculamaa culamadu waxay markaa u baahdeen litadwiin almabaaxit mabaaxita inay qoraan allatii taasoo tabxatu baadhaysa fii axwaali rijaal rijaasha waa ruwaadii axwaashoodii baadhaysa yani walatii taasoo tumayizu soocaysa alxadiid saxiix xadidka saxiix min adaciif xadidka daciif ka soocaysa wahiya mabaaxit الsunna fii cilmi usul waa mabaaxita sunnada ee cilmi usul ku jira walatii taasoo tadawarat kadib hormartay ilaa ansaar ilaa an saarat ilahay ka noqoto fanan mustaqilan fani madax bannaan wahuwa cilmu masalax alxadii wa cilmu masalax alxadiid whakada yuqaalu saasa laga dhahaya buri fi jamiic mabaaxiti cilmi اlusul dhammaan mabaaxita cilmi usulka o kama yuqaalu sida laga leeyahay fi jamiici culuumi haricati dhammaan culumta shareecada almustaxdatati ee dib ka timid kaana walu man alafa waxa u horeeyey qofkii ka qoray fi hada cilmi cilmigan huwa imamuna shaafici buu ahaa imam shaafici raximah radi allahu tacala canhu arda id dawana wuxuu qoray buri kitaabahu risaalata kitaabkiisa arisaala ayuu qoray alati taasoo tuctabaru loo arko ui awala kitaabin fi usul اlfiqhi duwina fi اlislam kitabkii u horeeyey usul fiqiga laga qoray awalu kitaabin kitabka u horreeyey fi usul fiq usul fiqiga duwina kaasoo lagu qoray fi lislam islamka dhexdiisa alimaam shaafici runtii markuu soo baxay waxay ahayd fatro uu ka dhexeeyey siraac laba madraso oo ahayd almadrasa madrasat ahli الra'yi fi اlciraaq wamadrasat ahli xadiid fi اlxijaaz waa laba itijaah oo markaa jiray itijaah ahli الra'yi wa itijaah ahli xadiid ahluxadiikii ahlura'yigu way sahayeen xilligaas ahlura'yiguna waxay joogeen ciraaq oo waa madrasatu alxanafiya ama ahlura'yiga loo yaqaano ahluxijaajkuna waxay ahaayeen alimaam maalik iyo ardadiisii talaamiiddiisii iyo imaam axmed marka labadaa madrasaa loolan adag ba ka dhexeeyey had iyo jeerna naqdi baa ka dhexeeyey qoladan ahluxadiikuna waxay ku tilmaami jireen ahlura'yiga inay yihiin qolo sunnadii ka fogaaday oon axaadiitii ku adkaato inay fahmaan oo axaadiitii inay markaa ay axaadiitii inay xafidaan marka qiyaas uun istictimaala oo ra'yi wax ku dhisay qolada ah ra'yigana waxay ku tuumi jireen ahlu xadiidka in axaadiis ka warinayaan xadaana xadaana xadaana axaadiis fara badan iska warinayaan laakiin axaadiis aysan fahansanayn oy fiqi u lahayn muxadisiin baa tiin bay dheheen annagaa fuqaha ah annagana weydiiya fiqigi wixii ku saabsan annaga noola imaada marka had iyo jeer waxa ka dhexeeya loolan adag imaam shaafici markuu soo baxay labada qolaba waxbuu ka qaatay qolada ahlura'yigana waxbuu ka qaatay qolada ahluxadiidkana waxbuu ka qaatay meel wuxuu iskugu keenay marka waxyaabihii kuwan ahlura'yiga ay yani ay ku weerari jireen ahluxadiidkana uu ka difaacay oo wuu marka runtii wuxuu u noqday nusro liahli اlxadiid sidaa darteed yaa lagu magacaabay naasir اxadiid alimaam axmed raximah allah taala cibaaro cajiibu leh wuxuu lowla shaaficiyu ma carafna fiqa alxadiid yani haddii uusan shaafici uusan jiri lahayn xadiidka fiqhigiisa maanaan garanayn buuri abu xaatim araazina wuxuu yihi lowla shaaficiyu lakana asxaabu alxadiiثi fi cama haddii imaam shaafici uusan jiri lahayn asxaab alxadiiثku waxay ku jiri lahaayeen buu hi fii caman indhala'aan marka uu u nusreeyey ahlu xadiidkii imaamu ahli الsunna ayaa marka lagu magacaabay waimaamu wanaasir اlxadiiث ثم تتابع العلماء دبتنا علماء بأسر راعي بعد الشافعي وما الشافعي كدي في جميع المذاهب مذاهبته إذن فكتبوا في هذا الفن العظيم فن وين أي وحكا قرين وما زالوا من كزولي بول يكتبون إن قريا ويحررون إن تيفتريان kul minhu mid kasta uu markaa tiifatirayo qorayo calى ariiqatihi qaabkiisu u qorayo ila an wasl hada fan ilaa faniga uu ka soo gaadho ila durwati meesha u sarraysa alatii naraaha alyowm taasoon maanta ku arkayn uli fi kutubihi kutubtiisa duruq kitaaba fi usul fiqhi waa qaababkii usul fiqhi wax looga qoray waa dariiqat lmutakalimiin iyo dariiqat lfuqaha hore aan uga soo hadalay iyadoo faahfaahsan markii muqadimada usuulka aan ka hadlaynay wuxuu hi inqasamad way u qaybsantay dariiqatu lkitaabati dariiqadii qoraalka fii usul fiqi usul fiqi laga qoray ilaa dariiqatayn laba dariiqa ay u qaybsantay aluula dariiqada hore waxa wey dariiqatu lmutakalimiin mutakalimiinta dariiqadooda waaniyatu ta labaadna dariiqatu lfuqaha fuqahada dariiqadooda mid kasta wuu tilmaami doonaa dariiqatu lmutakalimiin waxa weeyaan buuri wanacni biha waxaan uga jeednaa dariiqati jamaahiiri culamaai lusuul culammada usuulka jamaahiirkooda badankooda dariiqadoodan u jeednaa wa min almaalikiyati washaaficiyati walxanaabilati wahayrihim min ahli ilcilm siwa xanafiyati marka xanafiyada laga reebo wahiy ariiqadaasna alati kaana yahtamu asxaabuha bitaxriir اlmasail اusuuliya waa ariiqada ay asxaabteedu inta badan ihtimaam siin jireen inay masaaisha usuuliga ay qoraan wa taqriir qawaacid qawaacidda inay sugaan wa iqaamat aladilati calayha adiladii inay ku oogaan duuna اnadari ila اlfuruuc ayadan ila اlfuruuc اlfiqiya ayagoo markaa eegaynin furuucdii fiqiga ahayd masaaisha fiqigeeda wayn eegayn faladii yuhimuhum arrinka ay danaynayaan haddaba waxaa weeye ee muhiim ayaga u ah taqriir qaacida qaacida inay sugaan min ثama kadibna takuunu alfuruuc alfiqiyatu furuucda fiqiga waxay noqonaysaa taabicatan laha mid qaacida usuuliga ah raacsan wabniyati calayha mid ku dhisan falfuruuc alfiqiya furuucda fiqigu tatbacu alqawaacid alusuuliya qawaacida usuulka ayay raacsan tahay lilcaks cagsi ma jiro haddaba u fiirso yani dariiqada mutakalimiinta waxay ta'siilinayaan oy taqciidinayaan qaacidadii usuuliga ahayd furuucda ma eegayaan waxay eegayaan qaacida usuuliya bigadi الnadar furuucda aimada ma eegayaan marka si madax bannaan bay qaacidada usuuliga u ta'siilinayaan ama ha waafaqdo furuucda aimada ama ha khilaafto waa ariiqatmutakalimin baa dariiqadaas dariiqat fuqahana waa dariiqada xanafiyada macnan biha waxaan ujeednaa buri dariiqat xanafiyata xanafiyada dariiqadeeda fi kitaabati usul fiqhi usul fiqhi ay u qoreen wahiya iyadu alariiqat alati duwinat biha alusul waa dariiqada lagu qoray usulka binaan cala alfuruuc iyada furuuc lagu dhisay almawjuudati furuucdii jirtay cindahum agtooda can imaamihim imaamkoodan ka wariyeen wa asxaabihi asxaabtiisa wadalika an abaa xaniifa raximah allahu tacaala kaana ad amla ihu ihigiisa wuu yeedhiye wuui oo ihigiisa waa laga qoray wantaha minhu wuuna ka dhammaaday ihigiisa waa laga qoray wakadalika facala asxaabu asxaabtii saas kale sameeyeen wa huwa imaam abu xaniifa xiinamaa dawanahu markuu qoray ihigiisa inamaa dawanahu wuxuu ku qoray binaan cala qawaacid usuuliya kanat fii diini isagoo markaa ku salaynaya qawaacid usuuli ahoo dihnigiisa markaa ku jirta maskaxdiisa ku jirtay ila anahu lam yudawinha laakiin qawaaciddaas muusan qorin xiinama araada mutahiruuna kuwii dambeeyey markay dooneen min aaabi aabtis ka mid ah tadwiina usuuli usuushiisa inay qoraan allatii kaana yuraaciha taasoo ilaalin jiray fii imlaihi markii uu yeedhinayo fiqiga wa tadwiinihi uu qorayo lifiqhi fiqigiisa lam yajiduu maynan usuulahu usuushiisii maktuubatan mid qoran usuushii imaamkooda mayna helin meelay ku qoran tahay maxaa imaam abu xaniifa usuushiisi muuna qorin wainama wajadu waxay heleen furuucahu furuucdiisii bay heleen haddaba maxay sameeyeen min khilaali hadi furuuc furuu badan ayay istanbadu aacida usuliya qaacidada usuliyeed kala soo baxeen alitaasoo kaana yuraaciha uu markaa ilaalin jiray imaam abu xaniifa fii tadwiinihi qoritaankiisu qoryi ihi ihigiisa fasaara usuulu usuulkii wuxuu noqday markaa weli cindahum agtooda tabcan mid raacsan lifiqhi imaam imaamkiisa imaamkooda fiqhigiisa mid raacsan walihaada sidaa awgeed sumiya ariiqatuhum dariiqadooda wax lagu magacaabay weliba dariiqati fuqaha dariiqadii fuqahada ayaa lagu magacaabay u fiirso bikhilaafi almutakalimiin si ka duwan buui mutakalimiinta aladiina kuwaasoo lam yandur aan eegin ilaa furuuci aimati aimmada furuucdooda aan eegin wainamaa nadaruu waxay eegeen buui ila alqaacidati اlusuuliya qaacidada usuuligeed bay eegeen wabanu lfuruuca calayha furuucdii bay ku dhiseen wahada aslun fi tadwiin alqawaacid اlusuuliya kaas ayaa asal ah u ah qawaacid usuulka ah qoraalkoodii qoraya haddana maxay kala duwan yihin labada dariiqadood labada dariiqadood waxay kala duwan yihiin dariiqada mutakalimiintu marka hore waxay eegaysaa qaacidada usuulka yani waxay taqciidinayaan qaacidada usuuliga ah ayagoon furuucda eegayn kadib bay furuucda amtil ahaan u soo qaadanayaan fuqahadu waa cagsi dariiqat fuqaha dariiqada xanafiyadu waxay eegayaan furuucdii furuucdii bay kala soo baxayaan qawaacidda usuuliga ah cagsi bay isku yihin soo maarti furuucda imaamkooda ayay eegayaan furuucda ishabahdaba qaacido usuuli ah oo ka dhaxaysa ayay marka kala soo baxayaan oo leeyihiin waa qaacidada imaamkeena abu xaniifa oo ku dhistay masaa'ishan markaasi qaacida marka hadda waxay raacsan tahay furuucdii bay raacsan tahay oo qaacidada waxa lagala soo baxay furuucdii furuucdiiba asal ah qawaaciddiibaa markaa farac noqonayso lagala soo baxay laakiin ariiqat almutakalimiin qaacidada asal ah furuucdana waa farac bay noqonaysaa marka labada ariiqa ayay kala yeesheen ariiqadan xanafiyadu waxay u dhowdeen fiqi alyaqu bilfiqi walfuruuc baa la waxay u dhowdeen fiqi iyo furuuc u dhowdaan yay uga dhowdeen cilmi usuulka ama alyom maanta miya falaa aka shaki kuma jir an alxanafiya xanafigeeda araada ijtihaad hadduu doono ijtihaad fi masalati fiqhiyat masale fiqhi inuu ku ijtihaado fainahu yarjicu inuu laaban ilaa qawaacidihi lusuuliya qawaaciddiisa usuuliga ahayd allatii dawenha alaimatu aimadooda ay qoreen raximahum allahu tacala maanta qawaacid bay haystaan qawaacid iyo furuc labada way haystaan ay markaa u noqon karaan xanafiyadu ahamu kutub lusuul halkan wuxuu ku sheegay kutubta usuulka ugu muhiimsan fi dariiqati lmutakalimiin dariiqada mutakalimiinta wuxuu yihi tataabaca alaimatu aimadu way isku raraaceen bui bacd imam shaafici imam shaafici kadib kama qadamna saan soo xusna cala alkitaabati inay ka qoreen fi usuuli usuulka kullu minhum mid kasta calaa manhaji manhajkiisu ku qoray wa dariiqatihi dariiqadiisa faminhum waxaa ka mid a ah man kataba mid qoray almawsuucaat alusuuliya mawsuucaadka usuuliga mawsuucaadka kutubta waaweyn balaaran ee mudawalaadka ah ayay qoreen qaarkood sida kitaabka uu iska leeyahay zarkish uu iska leeyahay albaxr almuxiit waa afar mujallada waaweyn wa minhum waxaa ka mid a ah man kataba qaar qoray almukhtasaraat mukhtasaraadkii mn waa kami ah man kataba eh, culamo qortay fi jamiici jawaanib hada cilm cilmiga jawaanibtiisa minhum waxa kamid ah man kataba qaar qoray fi bacdi baxsi min mabaaxiihi qaar mabaaxitiisa qaar ka mid ah usul fiqiga wax ka qoray wqad intahad kutub usul kutubtii usulka waxay ku dhammaatay buui cala ariiqati mutakalimiin ariiqadii mutakalimiinta ila arbacati kutub afar kitaab bay ku soo ururtay buui kutubtii usulka eh, cala ariiqati mutakalimiin hiya alcumad lilqaadi cabdijabaar alhamadani afar boqol iyo shan iyo tobankii jiradu dhintay almuctamad liabi xusein albasri labadaaba waxa weyan waa muctailo labadanba waa muctailo hijradu dhintay abu xusein albasri alburhaan alimaam alxaramayn aljuwayni hijrada almustasfa xujat alislam alghazali hijradu dhintay labadan dambana waa shaaficiyo waqad qaama bijamci hadihi kutub kutubtan waxaa soo ururiyey buui watalkiisihaa soo koobay imaamaani cadimaani laba imaam oo waaweyn huma fakhrudiin araaziy إمام أواوين هما فخر الدين الرازي المتوفى 606 للهجرة إذن تلح بقول لح الهجرة الذي جمعها كاسو كسو سوء الريب ولا خاصة كسو قوي في كتاب المشهور كتاب كيزعانك المحصول لذلك وكتاب مطبوع إلى هذا الجرى وعانا وي iyo sayfudiin alamidi sayfudiin alamidi wuxuu ahaa sheekhani marka hore xambali buu ahaa kadibna wuxuu noqday shaafici uu ka baxay madhabka xanaabilada muqri buu ahaa cilmiga ku nashriyey fiqi shaafici ku akhrin jiray masar kadibna shaam buu ku dhintay markii u dambaysay alladii jamaca kaas oo soo jamciyey kutubta hore ee afarta ah walakhasa wuxuu ku soo koobay fi kitaabihi alixkaam fi usuuli اlaxkaam waa madquuc kitaabkan alixkaam fi usuuli اlaxkaam lisayfiddiin alamidi waqad imtaaza kitaab almaxsuul kitaabka maxsuulka ah wuxuu yani ku soocmay buu yidhi oo ku astoobay bitaqsiimi qaybin watartiibi iyo tartiibin watabwiib iyo baabayn watahdiibi iyo tahdiib macnaa soo koobid maca aliijaazi isagoo markaa soo koobay fi daliili daliilkii wqad imtaaza kitaab اlixkaam kitaabka ixkaamka uu iska leeyahay sayfuddiin alamidina wuxuu asna kaga duwanaa kutubta kale ama kitaabkan kale wuxuu kaga duwanaa biاlikaari min sard اladilati adilada tixitaankeeda inuu badiyo adiladu uu sardin jiray wa iiraad اlictiraadaat ictiraadaadka ayuu ku soo aroorinaya waxyaabaha lagu bushiyey adiladaas calayha adiladu ku soo aroorinaya waraddi tilka اlictiraadaat yani wuxuu ka jawaabaya ictiraadaadkaas bistidraadin baliiq wanafasin awiil bistidraadin baliiq macnaha asagoo markaa istidraad samey istidraadku waxa la haa qofka inuu mawduuci ka yar baxo ayaa istidraad la aha iyo nafasin awiil iyo nafas dheer nafaska dheer waxa waya qofkii inuusan maarata daalin oo dee masaladii uu si fiican u faahfaahayo waqad ikhtasara hadalika kitaabaan ikhtisaaraat mutacadida ikhtisaaraat kala duwan oo fara badan ayaa markaa soo koobay buuri waashharu mukhtasaraat almaxsuul maxsuulka mukhtasaraadkiisa waxaa ugu caansan huwa alminhaaj lilqaadi albaydaawi kitaabka alminhaaj uu iska leeyahay qaadi albaydaawi oo ka mid ahaa a'imadii shaaficiyada lix boqol iyo shan iyo siddeetanka hijrada ayuu dhintay sidoo kale waxaa ikhtisaariyey kitaabkan alqaadi taajuddiin alarmawi oo lix boqol iyo lix iyo kontonka hijriyada dhintay oo kitaabkiisa wuxuu ku magacaabay alxaasil alxaasil kitaabkan aad baa loo daneeyey culimadu way sharxeen qaarna way soo ikhtisaariyeen وأشهر مختصرات الإحكام كتاب إحكام سيف الدين الآمل يسكال الإحكام في أصول الأحكام مختصرات كيس وحا عن سنبو مختصر المنتهى ayuu dhintay marka mukhtasar muntaha ibn xaajib waa maaliki kitaabkiisana kutubta ugu caansan buu ka mid yahay ee usuulka wyucad hadan muhtaaraan labadan muhtaar waa loo arkaa bui min ashhar muhtasaraat usuuliya muhtasaraadka usuuliga ahayd kutubta ugu caansan buu ka mid yahay alati taabaca alaimatu cala sharci taasoo aimadu isku raaceen bui sharxeeda watacliiq calayha inay tacliiq saaraan baxaytu saarat tucadu taasoo lagu tirinaya shuruuxa shuruuxdeeda bilcasharaat tobanaan lagu tirinaya bal miaat bal bilmiaat boqolaal ba lagu tirinaya shuruuxdeeda wa akaba ulaabu cilmigana waxay بشروح هذا وأكب طلاب العلم طلاب العلم أنا وحي كفر رصدين بولي أوي حوجة صارين في جميع أنحاء العالم الإسلامي لما هريرها العالم الإسلامي كنوا على دراستها هما لبدا كتاب إني دراسية ومنهاج كي مختصر المنتهج وحفظهما إن حفظها والاهتمام بهما إن دنيا أهم الكتب على طريقة الفقهاء فقهاء طريقة الكتب أمهم سن وأما أهم الكتب على طريقة الفقهاء وحوي فهي يد أصول الجصاص أه تقديم الأدلة للدبوسي أصول البزدوي أصول السرخسي أفرتها كتاب أو عن سمه لكتبتها أصول وحوي طريقة الفقهاء لغا قرأي جصاص وحوي أحمد بن علي الرازي الدبوسي وحوي أبو زيد الدبوسي وايه ومن أهم المختصرات وحكمنا التي اعتنوا بشرحها ودراستها وتدريسها هو المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي شيخ كتاب وقرأ المنار أي مختصرات وكسوق كمية كتبت حنفية وقد قام عدد من المتأخرين من الطريقتين بكتابة أصول الفقه على طريقتين جامعا بين أصول الجمهور وأصول الحنفية وحكوا وقد قام وحا أي سميين عدد من المتأخرين قار tiro ka mid ah mutaakhiriinta oo min adariiqatayn labada dariiqadood ka tirsanba yani dariiqada xanafiyada dariiqada kale ee mutakalimiinta bikitaabati usul fiq usul fiqi inay ku qoraan cala dariiqatayn labada dariiqo inay labadaba ku qoraan jaamican ayagoo markaa jamcanaya bayn usul jumhur ususha jumhuurka wa usul labada dariiqada way damjiyeen mid kasta maxaasinteedii ka soo qaadeen marka dariiqat alxanafiya dariiqat almutakalimiin ba usul fiqhi way ku qoreen wa min ashhari kutubi man kataba fi hada yani culimmadii ugu caansaneed ee sidan u qortay waxaa ka mid ahaa subki ayaa ka mid ah, huwa min kibaari asxaabina shaaficiya wuxuu ka mid yahay asxaabtina shaaficiyada culimada alafa fi dalika kitaabahu almashhuur wuxuu ka qoray kitaabkiisa caanka ee la yidhahdo jamc aljawaamic waladii ikhtasaru kaasuu ka soo kama qaal fi muqadimadiisi muqadimadiisa hordhaciisa ku yidhi min miati kitaab boqol kitaab ayuu ka soo zuhaa miati kitaab yani boqol kitab wax ku dhow ayuu walahu shuruuxun cadiida shuruux fara badan wa ahamiyatun kabiiratun iyo ahamiyad weyn laa takhfa oon ka qarsoonayn calaa daaris ilcilmi usuul qof macnaha diraasayn iyo cilmi usuulka aan ka qarsoonayn waxaa kale oo ka mida kutubtaas jamcisa labada dariiqaba kamaaludiin muhmaam sheekhaas la yidhaahdo whuwa min aim xanafiya aimada xanafiyada ayuu ka mid yahay waqad alafa wuxuu qoray kitaaba kitaabkiisa altaxriir alladii jamaca fiihi bayna ariiqatayn labada dariiqooduu ku jamciyey waayahay labada dariiqood buu asna ku jamciyey oo asna wuxuu qoray maaragtay kitaabkaas uu sheegay ataxriir waayahay alladii jamaca fiihi bayna ariiqatayn bicibaaratin cibaara cibaarada soo baaliqati alxalar fi diqati xagga waaya الذي جمع فيه بين الطريقتين بعبارة عبارة عبارة صبارقة الحلل في الدقة حق والإيجاز يعني حق دقة دقة وحلا وضع إنها تهي مسألة دقيقة هو وايهي وكحل إرادة والإيجاز هي كوبيد عبارة دقيقة أو كوبان هذا أيو مركا كقرأ ومن أراد قفك دون أن يعرف المزيد أنت وحكى بدلين وقال من المعلومات حق عن هذا الفن فنقا فليجي حول الله إلى كتاب كتابك الوجيز في أصول التشريع والشيرازي حياته وأصوله وإلى مقدمة كتاب المنخول هي مقدمة أن kitaabka hore hazali ba iskale ka damban isnawi ba iskale muqadimadan u sameeyey ku laabtuuri macnaha qofkii doonaya inuu wax ka ogaado fannigan waxyaabaha laga qoray iyo kutubtiisa runtii mualifku si fiican buu u faahfaahiyey qofka inuu ogaado fanniga wax laga qorayna way fiican tahayo an intaad gudagelin fanigan muxuu yahay ahmiyadiisu maxay tahay kutubta laga qoray maxay tahay taariikhdiisa maxay tahay nashadiisa maxay tahay kutubta ugu muhiimsan laga qoray inaad sawir ka haysto aad bay fiicanta sal allah wasalam cala nabiyina moxamed walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin